وbaarك عlى نبyina mحamd وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعiin fصl وتqwm cruض التiجaaraةi cinda آkhir الxawl watuqawamu waxaa la qiimayni curuudu tijaarati ganacsiga badeecadiisii ayaa la qiimayni cinda aakhiri alxawli sanadka dabayaaqadii bimaa lacag ayaa lagu qiimayni ushturiyat bihi lagu soo iibiyey wayukhraju waa la bixini min dalika qiimahaasi ayaa waxaa laga bixinay rubuculcushri toban meel u dhig meel toban meel u dhig meel afar meel loo sii dhigay meesheeda yacni wuxuu leeyahay qaabka looga sakaynayo ganacsiga waxaa laga ganacsanayaa wuxuu doonaa ha noqdo wuxuu noqon karaa cunto la cunayo xoolo nool allahu mustacaan gawaari guryo waxay doonaan ha noqdaan shayga laga ganacsanayo la soo iibinayo la sii iibinayo iyadoo la raadinayo ribix iyo faa'iido kaasaa ganacsi la yidhaahdaa waa laga sakaynaya zakaa ka waajibi qaabka loo sakaynayaana sanadka marka uu dhammaado yaa dabayaaqadiisa sanadka u dambaysada ayaa la qiimeynayaa waxa ganacsigaas yaallo marka la qiimeeyo qiimihiisaasi hadduu nisaab gaaro sakagoys haddii uu gaaro qiimahaasi ayaa laga sakaynayaayoo zake laga bixinay zakada la bixinayaana sidii lacagtii ayaa loo sakaynaya oo rubuculcushri ayaa la bixinaya waxaana lagu sakaynayaa lacagtii lagu ganacsanayee lagu soo iibiyey markii hore lacagtii lagu soo iibiyey ayaa lagu qiimayni taasaana lagu sakayni saasuu ujeedaa wa waa la qiimayni curuudu tijaarati ganacsiga badeecadiisii waa la qiimayni cinda aakhiri alxawli sanadka dabayaaqadiisa ayaa la qiimayni bimashturii bimaa lacag ayaana lagu qiimayni ushturiyat badeecada lagu soo iibiyey bihi lacagta wayukhraju waa la bixini min dalika qiimahaasi ayaa waxaa laga bixini rubuculcushri afartan meel meel ayaa la bixini wama istukrija wixii lagala soo baxay min macaadini dahabi walfidati yukhraju waa la bixini minhu rubculcushri fi lxaal halkanna wuxuu doonayaa laba arrimood inuu raaciyo musanifka labada arrimood waxa weeye almacdinu warikaas wax la yidhaahdo macdin waxaa la yidhaahdaa meel ilaah lacag uu ku abuuray dahab ayuu ku abuuray fido ayuu ku abuuray meeshaasaa macdin la yidhaahdaa haddaba meeshaasi godkaa ilaah uu ku abuuray lacagta ayaad heshay waad faagtay lacagaad ka heshay dahab ama fidaad ka heshay lacagtaasi waa la saafiyeyni zakagoys haddii ay noqoto waad ka zakayni zakadii lacagta laga zakayn jira aadna ka zakayni oo rubuculcushri ayaad ka zakayni laakiin waxayan lahayn xawl sanad loo sugi maayo markaasay zakada ka waajibin sidaa ayuu sheegaya kaa waa rikaas waxaa la yidhaahdaa jaahiligii hore ama qolo gaalo ahoo jihaad iyo dagaal uu naga dhaxeeyo meel ay lacag ku duugeen ayaad heshay lacag ay ku duugeen calaamaad baana ku yaallaayo lacagtani lacag muslimiin inayan ahayn ama qolo gaaloo heshiis uu naga dhexeeyo inayan lacagta lahayn ayaa ku qoran lacagtaasi adaa iskale laakiin waad ka sakayni weliba zake maahay haniime ahaan ayaad uga bixiniyo khumus baad ka bixini shan meel u dhig meel arrimahaasuu wadaa wamaa wixii istukrija lagala soo baxay min macaadini dahabi dahabka godadkiisa wixii lagala soo baxay waalfidati lacagta qalinka ah godadkeeda wixii lagala soo baxay yukhraju waxaa laga bixini minhu ka rubucu lcushri ruuculcushri ayaa laga bixini fi lxaali isla markaa ayaa la bixini wamaa wixii yuujadu la helo min alrikaazi jaahiligii meeshii ay lacag ku duugeen fa fiihi kaa waxaa ka waajibaya alkhumusu shan meel udhigayay meel ka waajiba khumus ayaa waajibaya faslun watajibu zakaatu lfitri bialaaati ashyaa baabu zakaad ayaan ku soo jirnay waa baabkii ugu dambe fasalkii ugu dambeeye wey zakaadka xoolaha iyo xayawaanaadka ayuu ka soo baxay musanifka wuxuu ka hadlayaa zakaadka muxuu ahaa wuxuu ka hadlayaa zakaadka zakaatulfidri zakada loo yaqaano afurka zakada loo yaqaano ayuu ka hadlayaa watajibu waa waajibi zakaatulfidri afuridda zakadeeda ayaa waajibi bisha soon oo la afuray bialaaati ashyaa saddex arrimood ayay ku waajibi alislaamu islaamnimo iyo wa biquruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda min aakhiri yowmin maalin dabayaaqadii ay dhacdo min shahri ramadaana bisha ramadaan iyo wa wujuudulfadli wax ka badan waa in la helaa can quutihi quudkiisa iyo wa quuti ciyaalihi fii dalika alyowmi yacnii akaatulfidri akaatulfidri waxay ku waajibtaa horta zakaatulfidri bini aadamka way wax laga doonaya zakadii hore xoolaa laga doonaya iyo maal zakaatulfidrigaas badanka bini aadamka ayay ka waajibi saddex shardi bayna ku waajibtaa saddexdaa shardi shardiga hore ruuxa waa inuu noolaa oo uu gaaraa qeyb ramadaan ka mid ah iyo qeyb shuwaal ka mid ah bisha shuwaal iyo bisha ramadaan labadaasi waa inuu labadaba gaaraa yacnii bishii ramadaan waa inuu soo noolaa bishii shuwaalna soo gaaraa haddii bisha shuwaal uusan soo gaarin bishii ramadaan ayuu soo noolaa bishii aakhirkeeda intaayan shuwaal bilanin ayuu dhintay sakaatulfitri lagama rabo ama ramadaankuusan soo gaarine habeenkii ciidda ahayd habeennimadiibuba dhashay oo bishii shuwaal ay kow ahayd kaana sakaatulfitri lagama rabo ee waxaa la rabaa labada bilood mid walba qeyb waa inuu ka soo gaari bishii ramadaanna waa inuu soo gaaro bishii shuwaalna waa inuu soo gaari maalinkii ramadaan u dambeeye cadugii dhashay isla markaana qoraxda ay u dhacday oo bishii shuwaal soo gaaray sakaatulfidrigiisi waa waajibi marka labadaas juz waa inuu kulansadaa taaniya waxaa shardi labaada ah muslimnimada ka sokow de wax uu bixin karaa waa inuu hayo wuxuu sakayn karaa wax uu bixin kara waxa uu bixin karaana waxaa lagu garanayaa isaga iyo cidda inuu biilaa ay waajibka ku tahay waa de wixii uu dhalay iyo wixii asaga dhalay haddayan waxba haysanin maalinkaas wixii ay cuni lahaayeen wax ka badan waa inuu haya maalinkaa wixii ay cuni lahaayeen lama bixinayo laakiin wax ka badan waa inuu leeyahay arrimahaasay ka waajibi wayajibu zakaatu lfidri bialaaati ashyaa alislaamu islaamnimo iyo wa biguruubi shamsi qoraxda dhicideeda min aakhiri yowmin maalinkii ugu dambeeyey min shahri ramadaana bisha ramadaan ka mid ah iyo wujuudi lfadli wax ka badan waa in la helaa can quutihi wixii uu cuni lahaa isaga iyo waquuti ciyaalihi ciyaalkiisa waxay cuni lahaayeen fii dalika alyowmi maalinkaas dhexdii wayuzakii wuu zakaynayaa can nafsihi naftiisuu ka zakayni isagaa iska bixinaya wa caman qolana wuu ka zakayni talzamuhu ay ku waajibteen nafaqatuhu nafaqadii ciddii ay nafaqadeeda ku waajibtayna wuu ka bixinaya oo min almuslimiina muslimiina wuxuu bixinayaa saacan hal suus ayuu bixini oo min quuti beladihi beledkiisa quudkiisa ka mid a ah. hal saacoo beledkiisa quudkiisa ka mid ah wa qadruhu saaca qadarkiina khamsatu ardaalin shan rodol iyo wa huluuun rodol saddex meel loo dhigay meeshii oo bilciraaqiyi ciraaq loo dhismeeyey yacnii ciraaq rodolkii ay wax ku miisaaman jireen ama ay ku beegan jireen shan rodol iyo rodol saddex meel loo dhigay meeshiisa weeye suuska yacnii kiilo garaam ahaan haddii loo bedelo kitaabkeennan wuxuu leeyahay waa laba kiila iyo afartan garaam laba kiilo iyo afar boqol oo garaam yacni laba kiilo iyo niskiila wax ka yar waay adigu laba kiilo iyo niskiilaba iska de laba kiilo iyo bar ayaa ka waajibi waa yahay qaarna ilaa saddex kiilo ay gaarsiiyaan marka ilaa saddex kiila in laiska bixiyaa fiican calaa ruux laga bixiyo waxaa la bixinayana cunto weeyaanee lacag kuma asaxayso waa in cunto la bixiyaa faslun watudfacu zakaatu zakadii waxaa la siini ila alasnaafi amaaniyati waxaa isweydiina zakada cidda la siinayaa waatee zakaa la bixini yaa qaadanaya ee sideed qoluu rabbi u sheegay subxaanahu wa tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i ayaddaa suurat ku sugan sideed qoluu ku tiriyey sideeddaa qolaa zakada iskale cid kale laba siinayo kuwa tudfacu waa la siini azakaatu zakadii waxaa la siini ila alasnaafi kooxa ayaa la siini athamaaniyati ee sideeda aladiina qoladaasoo dakarahum ullahu alla uu ku sheegay tacaala sabeeye fii kitaabihi alcasiizi kitaabkiisii qur-aanka uu ku sheegay fii qowlihi tacaala ayuuna ku sheegay inama asadaqaatu zakada lilfuqaraa'i qolada fuqarada ayaa iska leh walmasaakiini masaakiinta ayaa iska leh masaakiinta iyo fuqarada masaakiinta iyo roon labaduba waxa ay haystaan kuma filla laakiin faqiirkaasii liita oo faqiirka hadduu toban shilin u baahnaa saddex shilinuu haysto toddobaa ka maqan waxa ka maqanaa ka badan waxa uu haysto inta uu u baahan yahay maskiinkase toban shilin hadduu u baahan yahay wuxuu haystaa toddoba shilin saddex shilinaa ka maqan marka miskiinkaa roon faqiirkaa ka liita walmasaakiini walcaamiliina kuwa shaqaynaya calayha zakada kasoo shaqaynayo ayaa iska leh oo imaamka muslimiinta ayaa wuxuu u diri jiray dad shaqaale ah isla markaa zakada dadka ka soo ururiyo waqtigii marka la gaaro ayuu diri jiray baadiyaha iyo meelahaas ay aadi jireen zakaday dadka ka soo ururin jireen qoladaasa caamiliin la yidhahdaa qolada zakada ka shaqaysa wey qoladaana zakada qayb bay ku leeyihiin hadhow walmu'allafati kuwa lasoo dhowaynayo quluubuhum qalbigooda lasoo dhowaynayo ayaa zakada wax ku leh qolaasoo islaamay islaamnimadoodiina aad uma tabar badna sakadaa wax laga siinayaayo si islaamnimada loo sii jeclaysiiyo ama islaamnimadooda xoog bay leedahaye dad magacle bay ahaayeenoo gaalada dhexdeeda magac ku leh hee qoladan haddii si fiican loo dhaqaaleeye xoolo la siiyo qaar kale inay soo islaamaan ayaa la rajaynaya mualafatulquluub bay soo gelayaan wa fi riqaabi wa fii fakin riqaabi luqin fakinteeda ayaa lagu bixinayaa zakadii luqun fakinteeda waxaa soo gelaya addoommo in la xoreeyo oo addoommo inta la soo iibiyo la xoreeyo iyo qolo la qafaashay ee gaalo iyo wax lamida ay naga haysato in laga soo fakiyo eh, zakadii inta la siiyo qeyb sidaa loo soo fakiyo ee waxyaabahaasaa soo gelaya waalkhaarimiina kuwii daynoobay ayaa zakada la siinaya ruuxii deen eh, muxuu ahaa deen qabo deentaa wuxuu isaga bixiyana aan haysanin asna zakada wax laga siini deenta waa haduu naftiisa u daymoobay oo danihiisa iyo maslaxadiisa u daymoobay hadduuse maslaxa islaamka ka dhaxayso u daymoobay maslaxa islaamka ka dhaxayso laba qolo ayaa dagaalami lahaa labadii qolo ayuu heshiisiiyey wixii ay iska dileenna deen intuu u qaaday ayuu ka bixiyey sidaa ayuu ku daymaysan yahay he asagoo xoolo leh yaa wax la siinayaa kaasi xoolihiisa deenta kama gudaya zakada ayaa laga bixinayaa waalghaarimiina kuwa daynoobay ayaa zakada la siinaya wa fii sabiili illaahi mujaahidiinta ayaa la siinay qolada jihaadka ku jirta wabni sabiili musaafiriintii ayaa la siinay qolka ruuxa safarta ku taagan isla markaana uu ka go'ay zaadkii zaadkiiye wax meeshii uu ku socday uu ku gaaro aan haysanin isna waa la siinaya wa ilaa man axad ayaa la siinay yuujadu laga helo minhum qolada yacni sideedaba inaad wada siisaa laazim ma ah wixii aad aragtaad ka siinay ciddii markaa kuu sahlanaato walaa yaqtasiru mase ku gaabsanaya calaa aqalla wax ka yar min alaaati saddex wa ka yar min kulli sinfin yacnii qool aad moodo in laga xoog badan yahay ayuu musanifka marayaayo wuxuu leeyahay qolada aad siini horta waxaad siini wixii aad hesho oo laasim ma aha sideedda qolaba inaad zakadaadii gaargaarsiiso laasimkuguma aha masaakiin waad siin kartaa oo keliya laakiin qolada aad siini u yaraan saddex ruux waa inaad ka siisaa sida ayuu u wadaa oo saddex miskiin ama saddex faqiir ama saddex deyn qabto sida ayuu u wadaa laakiin qolkaasi waxaad moodaa inuusan xoog badnayno hal nin inaad zakada wada siisaa waa suuroobi karta hadduuba dee qoladii mudati uu yahay walaa yaktasiru kuma gaabsanaya calaa aqala wax ka yar min alaatin saddex min kulli sinfin ila alcaamila ninka zakada kasoo shaqaynaya mooye caamilka keligiisaa la siin wa khamsatun shan laa yajuusu ma bannaanay dafcuhaa u dhiibideeda ilayhim ayaga loo dhiibo sidee shan qola zake in wax laga siiyaa ma bannaano saasuu ujeedaa alghaniyu ruuxa haniga ah bimaalin maal ayuu qani ku yahay ow kasbin ama shaqu qani ku yahay ninkani xooluu leeyahay asagaaba zako bixinayaayo waa hani hee hanigaan zako siinaa mahay maay waa yahay rasuulka waxaa ka sugan xadiidkii mucaad binu jabal rasuulka calayhi salaatu wasalaam macaaduu yaman u diray radia allahu canhu macaad iyo abu muusa alashcari wuu la dardaarmay wuxuuna kula dardaarmay qoladaasi inay towxiid gaarsiiyaan towxiidka haddii ay aqbalaan salaad salaadda haddii ay aqbalaan zake waxaad u sheegtaan maalkooda zake inay ka waajibtay tuukhadu min aghniyaaihim faturaddu ilaa fuqaraa'ihim buu yihi rasul calayhi salaatu wasalam ow calaa fuqaraa'ihim zakada waxaa laga qaadayaa qolada maalqabeenka qolada fuqaradeena waa la siin marka qola aan dee muxuu ahaa iska qani oon ayagaba xoola haystoon zake u baahnayna zake la siinayaa ma jirto amsatun shan laa yajuuzu ma banaanee dafcuhaa siismadeeda ilayhim qoladaa la siiyo alqaniyu kii tanaadka ahaa ee maalqabeenka ah bimaalin maal ayuu ku yahay ow kasbin ama shaqo fiican oo ku filan buuba haystaa iyo walcabdu addoonkii addoon laleeyahay iyo wabanuu haashimin reer bani haashim rasuulka calayhi salaatu wasalaam awowgiisii labaad wey oo rasuulka ina cabdulaahi ina cabdimualib ina haashim haashim waa awowgiisii labaad marka haashimkaasi iyo muxuu ahaa banumualib mualib iyo haashim walaalo waaye muxuu ahaa ibn cabdimunaaf waaye cabdimunaafkan afar wiiluu dhalay afartaa wiil nawfal iyo cabdishamsi baa ka mid ah cabdishamsi iyo nowfal iyo mualib iyo haashim afartanay ahaayeen saddexaa isku baha hooyadooda caatinka la yidhaahdaa la bahgoonni waaye cabdishamsi cumaan binu cafaan qoladiisii waaye iyo abi sufyaan iyo isku qolo ahayo qoladaasi yaa reer bani cabdishamsi ahaa qoladaasi iyo nowfal iyo qolyahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka qaraabo ahaan marka la eego wuxuu xigsanayey bani mualib oo imaamu shaafici qolada uu ku abtirsado wey qoladaasay isxigeen waxay isku xigeen waagii maka la joogay ee dacwada ay bilowga ahayd ayaa reer quraysh waxay soo rogeen cunaqabateyn wax la yidhahdeen rasuulka iyo mu'miniinta ku soo rogeen cunaqabateyn gaalada meesha ay ka keenta waa habeen intay heshiiyeen ba waxay ku heshiiyeen qoladan reer bani haashim oo de maxamed inay soo dhiibaan diiday difaacayo reer bani haashim waa qoladuu ka dhashay yaan laga guursanin yaan loo guurinin yaan waxba laga iibsanin yaan loo iibinin yaan waxba la siinin ha la go'aamiyo bannaanka go'doon ha lagu rido qoladii way baxeen meel eh, muxuu ahaa shicbi cabdimualib eh, shicbi cabdimualib eh, muxuu ahaa yay galeen shicbi abi aan ujeed yay galeen halkaasay waxoogaa muddo ku jireen ay ku rafaadsanaayeen oo ku gaajoobeen waagaas go-doominta godoomintanka lagu sameeyey reer bani haashim rasuulka dartii loogu sameeyey waxaa garab istaagay oo go'doonkaa la galay banimualib reer bani mualib oo haashim walaalihii ah ayaa garab istaagay labadii qoloo kale waa ka hareenoo quraysh ay raaceen heemar haddii ay quraysh raaceen wixii markaa ka dambeeyey qaraaba ahaan rasuulka waxay si gaar ahaaneed isu qaraabsanayeen ee bani haashim iyo bani mualib labadaa qoloo kalena qaraabanimo badan kama dhexaynin waagii dambe warqadii qolaa u tashaday niman caqli badana soo baxay markaa muminiinba ma ayaan ahayn laakiin waxay naceen khayrdaridan iyo waxaan la samaynayo markaas waa jaahiligia mogtahay hadda jaahiliyada jirta jaahiliga horaa ka caqli badana jaahiliyadan hadda maraykan hadduu wax xukumo wax ka hadlaya male waa loo sacbinaa le jaahilidii hore waxaa ma jirin qolo uun ayaga iska tashanaya ma jirin ilfaha loo qaadi kari habeenkii dambe ayay dhowr nin tashadeen waxay yidhahen war waraqadan warqaday qorayna kacbada ku dhejiyeen khayr daridooda markaas y warqadan qatiicaturaximka iyo balaayadan keentay aan ka tala baxno aan burino reer bani haashimna aan ka soo saarno meesha oo dadka aan ku soo darno waayahay ee eh, hadhow se abujahal iyo kuma khayr daranaa jiraan aniga igu kaadi waayo nin baadnahay subaxii waaga markii la baryaa wuxuu yidhi warqaddan waa jexjexaynaa ballankiina waa buray wax jira maaha abujahilaa soo boda beenaad sheegiyu dhahay koo kalaa soo booday adaa been sheegayonahay ku saddexaadaa soo booday ku afra haadaa amru qutica bileylin kulahaa tushuwira fii ayri haada makaan arrinkan xalaad go'aansatee kulahaa go'aan xalay aad soo gaarteen weeye waa arrin dad badan ay isku xiran yihin halkiiyaa warqadii lagu baabi'iye alxaasil ay ka baxeen shicbigii marka banulmualib sidaa ayay banu haashim qaraabo si gaar ahaaneed ugu ahaayeen dhalasha ahaan marka la eego cabdishamsi iyo kama ayaan xigin laakiin cabdishamsi de waay ku xigeen waxay ku hareen cabdishamsi bani nowfal waxay ku hareen eh, reer quraysh sidaa darteeda ayaan qaraaba muxuu ahaa si gaar ahaanayd ay labadan isu qaraabsanayeen wa khamsatun laa yajuusu dafcuha ilayhim alghaniyu bimaalin aw kasbin walcabdu addoonkii wa banuu haashimin wa banulmualib walkaafiru kii gaarka ahaa gaalna la siin maayo waman ruux talzamu ay laazimtay almusakii kan sakaynaya nafaqatahu nafaqadiisa ay ku waajibto ruuxa zakada bixinayo cidda inuu nafaqeeyaaba ay ku waajibtay laa yadfacuha zakada siini maayo ilayhim qoladaasi bismilfuqaraai fuqara magaceed kuma siinaya iyo walmasaakiini masaakiin magaceed yacnii cid adigu ay kugu waajibtay zakada ee inaad nafaqaysaba waa dadkii adigu aada dhashay iyo wixii ku dhalay labadaa qola dee haddayna waxba haysanin ee fuqara ay noqdaan adayba waajib kugu tahay inaad nafaqayso mar haddii adigu aad nafaqaynin nafaqadaaday hani ku yihiin sidaa darteed sake ma siini karaysa oo faqiirnimo iyo miskiinnimo kuma siin kartid si kale waad ku siin karta sida kale maxay tahay mujaahidiinba waay jihaaday ku jiraan he mujaahidiinnimaad kusi wiilka adayaa jihaadka ku jiro mujahidiinta ka mid e eh. akada qayb bu ku leeyahay bixisa waxaa ka mid ah wiilkaada ayaa haanimoo deena ah lagu leeyahay akada waxbuu ku leeyahay yacni asbaabtii kale waad ku siin karta ee waxaadan ku siin karin bismi faqiiri waalmiskiin waman talzamu ruuxa ay ku waajibtay almusaki ka sakada bixinaya nafaqatuhu nafaqadiisa ay ku waajibtay laa yadfacuhaa siini maayo ilayhim qoladaasi bisbilfuqaraa'i fuqara magaceed kuma siinaya iyo walmasaakiini masaakiin magaceed kuma siinay kitaabu siyaam wa sharaa'idu wujuubi siyaami alaaatu ashyaa waxaan kusoo jirnay arkaanulislaam afartii rukniye fuqahada ay ka hadli jireen laba rukni ayaan ka soo baxnay salaad iyo sakadii soom iyo xaj ayaa noo haray soomkii ayuu halka ka bilaabaya ee asowmu lafdiga ama asiyaamu laba masdar wey sowm ayaana qiyaasa labadaa masdar luqa ahaan soom waagii hore waxaa la dhihi jiray wax uun la iska daayo wuxuu doonaa ha noqdo maryama bintu cimraan ayuu rabbi wuxuu ku yidhi faquulii inii nadartu liraxmaani sowman falan ukalima alyowma insiya soom yacni ma hadlayay ujeeddaa oo hadalkan ka soome hadalaa iska daayo waa khaylun siyaamu wakhaylun hayru saa'imatin taxta alcijaaji wa khayrun tacli kullu juba khaylun siyaamu farda waxaan leenahay sooman sooman wuxuu u jeedaa farda qolku jir aho aan dagaallo iyo waxaa lagu gelina meel iska joogo lagu xaragoodo iyo khaylun hayru saa'imatin iyo farda aan soonayn dagaalka galowa taxta alcijaaji weliba boorka hoostiisa ay ka dagaalamaan iyo wakhaylun tacli kullu juma iyo farda xakamaha calil iyo golaha xakamo afkay ku jiraan yani wuxuu isku ammaanayaa inay fardo badan leeyihiin iyo arrimo noocaasa marka soomka wixii laga tago unbaa la dhihi jiray waagii hore sharciga soom waxaa la yidhaahdaa muftiraadka sharcigaa ah inuu ruuxa ka tago ilaah dartiina uga tago fajru saadiqa dambe marka uu dilaaca laga bilaabo ilaa quruuri shamsi kaasaa soom la yidhaahdaa wa sharaa'idu wujuubi siyaami soomka waajibiddii shardiyaalihii alaaatu ashyaaa saddex arrimood wey alislaamu islaamnimo iyo wlbuluuqu qaangaad iyo wlcalu caqli waa inuusan majruunahay iyo wlqudratu karitaan cala sowmi soomka uu karayo shuruudaasuu leeyahay wa faraa'idu sowmi soomka faradyaalhiisana arbacatu ashyaa afar arrimood wey afar arrimood ayaa soomka faradkiisa uu yahay anniyatu awalan horta waa inaad niyootaa weliba habeenkii waa inaad sii niyootaa soomka hadduu waajib yahay waaga markuu berya kadibaa niyoonaya markaa asaxayo waa inaad sii niyootaa intuusan waaga beryin walimsaaku iska daayida canilakli cunitaan iyo washurbi cabitaan iyo waljimaaci galmoosho aad iska dayso iyo watacamudilqayi iska mantajin oo aad u qasado yacnii waa inaadan wax cunin wax cabbin galmoosho aadan samaynin mantag aadan iska keenin adigoo u qastayo adigoo u qastayo waxaa ku baxay haddaad halmaanto adoo halmaamsanaad biyo ka dheregto ama cunto soonkaadii wladii shayga yuftiru afurinaya bihi waladii shayga yuftiru uu ku afurayo bihi shayga asaa'imu ruuxii soonnaa uu ku afurayo casharatu ashyaa toban arrimood toban arrimood ayaa ruuxa sooman afurinaya tobankaa arrimood toddoba ka mida mukhtalaf waay adigu lix ka mida mukhtalafa afar ayaa mutafaqa afar saddex qur'aankaa sheegay halla sunnadaa ku dartay inta kalena qiyaas ahaan ayay ugu dareen saddexda qur-aanka uu sheegay waa cunitaan iyo cabitaan iyo galmoosho saddexdaasu qur-aanka sheegay iska mantajin uu kasle isaga mantajiyaana sunnadaa ku dartay wladii shayga yuftiru uu ku afurayo bihi shayga asaa'imu ruuxii soonnaa cashratu ashyaaa toban arrimood wey maaki shay ayaa afurini wasala gaaray camdan uu kas u gaaray ilaljawfi joof gaaray caloosha gaaray yacnii wax baad cabtay cuntay calooshaad gaarsiisay khalaas u baadna u yeeshay soonkii waa kaa buri warra'si madaxa wixii gaaray dakhriga wax ayaa lagugu dhuftay oo madaxii baa duleelsamay maskaxda hoose ayuu gaaray se waa kaa burayaa soonkii waalxuqnatu shubid fii axadi sabiilayni labada wadda mid wax looga shubo ruuxii dabada ama meesha kaadida ayaa wax looga shubay dawo iyo wax lamid ayaa lagu shubay soonkii waa ka burayaa walqayu iska mantajin camdan ukasli isaga mantajiyo kas ayaa mantag isaga keentay waa buray soonkii wlwau galmoosho camdan ukas loo galmoodo filfarji farjigana looga galmoodo sida soogii waa buray walinzaalu mani iska keenid can mubaasharatin la ciyaaridna lisaga keeno walxaydu caadadii iyo wanifaasu dhiigdhalmihii iyo waljunuunu waalidii iyo waridatu gaalnimadii arrimahaasi ayaa buriyaa soonka waayahay waxyaaba la isku khilaafsan yahay iyo waxyaaba la isku waafaqsan yahay labadaba waa jira waladii yuftiru bihi saaimu cashratu ashyaa maa wasala camdan ila aljawfi caloosha wixii gaaro kasna u gaaro weliba dhanka afka ka gaaro soomka inuu burinayaa waa isla ogol yahay oo mutafaq waxaa gaarayaa wax cabitaan ha noqdo ama cunitaan ha noqdo waa yahay laakiin waxaasi waa inuu yahay wax cabitaan ku sheegan ama cunitaan adigu wax bannaanka ka yimid waa inuu yahay amaa gudahaada candhuuftaada iyo wax lamidooda laqday dhibaata ma leh wara'si madaxa wixii gaarana soonkuu burini dakaraa lagugu dhuftay maskaxda hoose ayuu dakarkii u dhacay soonkii waa kaa buray masalada mukhtalaf weeye layskuma waafaqsana bal wax daliile looma hayo maskaxda wixii gaaro soon inuu burinayo walxuqnatu shubitaan fii axadi sabiilayni labada wada wax looga shubo ayaa soonka burinaya dabada iyo meesha laga kaajo haddii wax uun ruuxa looga shubo soonkii baa ka buraya iyaduna mukhtalaf weeye bal iyaduna daliil looma hayo inayan burinaynin ayaa xoog badan walqayu mantaj camdan u kasl isaga mantajiyo ayaa soonka burinaya ka waa burinayaa soonka walwau galmooshadii ayaa soonka burinaya camdan ukas loo galmoodo ukas hadduu ninkii islaamtiisii ugu tago soonkii waa ka buray filfarji farjigana uga galmoodo filfarjida wuxuu ku bixinayaa hadduusan eh, galmoosho rasmi ee samaynina wuu la ciyaaray oo bowdayaha iyo meelahaasi ayuu dakarkii gelgeliyey biyana kama imaanin mysoonka maburaya kaas laakiin wax ma fiicana <laughs> waa inuu ku dhaca khatara mogtah cumar binu khaaabaa islaamtiisa dhunkaday isagoo sooman rasuulku u yimid rasuul alla wuxuu yidhi islaamtaydii baan dhunkaday anoo soomane ka waran wuxuu dhahay biyo aad ku luqluqatay lamid tahay maxay kala mid tahay hee luqluqashada haddaad badiso biyihii inaad kugu cararaana khatara adoo oomanoo oon zaa'ida uu ku hayo haraad haddaa maanta dhan waa luqluqana un aad keento inaad laqdaa khatar marka haddaa islaam ku dhodhawaato iska jir waay waa yahay weliba jamaacu dhibaato dambuu wataa wuu keeni doonaaye walwatu galmoosho cabdan ukas loo galmoodo filfarji farjiga looga galmoodo ayaa burini walinzaalu manidejin ee can mubaasharatin la ciyaaridna uu ku mani dejiyo ruuxii ay mani ka timid manidaasina wuxuu isaga keenay ukas ukaskaasi waxaa soo gelaya islaantii buu la fara ciyaaray isagoo sooman sidii bay mani kaga tahay isagoo u galmooninba si uun laisula falciyaalay biyihii ka yimi soonkii waa ka buray ama gacantuu biyaha isaga keenay soonkii waa ka buray ama fikir unbuu ku daa'imay maanta idin waa fikirayaa jimaac jimaaciya waxaasuu ka fikiraya sidii biyaha kaga yimi soonkii waa ka buraya waxaase baxay hadday hurdo kaga timaado oo isagoo hurdayo sooman ayay biyihii ka yimaadeen waa riyooda ka yimid dhib male ama maaha isagoo soo jeed wadaad xiro uu iska ahaa nafhayse islaan umbaa soo horbartay saastu u arkay waa ka yimaadeen dhib male taasi soo kaburi maayo waaye walinsaalu manidejin can mubaasharatin la ciyaarid uu ku manidejiyey ayaa weyseyaa soonkii burinaya wal xeedkii ayaa soonka burinayaa caada hadday gabadhii ka timaado dee soonki waa ka buri wanifaasu dhiig dhalmihii ayaa burinaya gabadhii baa u bushay khalaas soomkii waa ka buri waljunuunu waallidii ayaa burini siduu ruuxa u miirqabay usoonna bumaryaha tuuray khalaas waa washay soon ma yaalla kaasi mukallafo ma ahay wariddatu gaalnimo ayaa burini nacuudu billaah ruuxii siduu mumin u ahaaye u soonnaa buu maalinkii dhexdiisa iskaba gaaloobay soon uma yaallo waa gaaloobay kaas nacuudu bilah wayustaxabu waxaa la sunayni fi sowmi soomka waxaa loo sunayni alaaatu ashyaa saddex arrimood saddex arrimood ayaa sunna tacjiilulfidri afurkoo la dedejiyo qoraxda inay dhacday markii la hubsadaba horay in laga afuraa sunno ah ee inaad waxoogaa u kaadiso sidii reer gacantaa la fiirinaya xaadda markii la waayo kadib aa la afuraya saas ma fiicna tacjiilulfidri afurka oo la dedejiyo wa taakhiiru suxuuri iyo suxuurtoo dib loo dhigo aadaanka u dambe marka uu soo dhow yahay inaad saxuurataa fiican he in aadaamana ma fiicna aadaanka ka hor inaad ka faraxlaato weeye laakiin muxuu ahaa aad u dhowayso aadaanka suxuurta iyo wa tarkulhujri hadal xunka tegiddii min alkalaami wa wax xun in laga tago min alkalaami hadal kaftan hujriga laba u qaybsamaa midda sidiisaba xaaraam u ah xanta iyo beenta iyo waxyaabahaas kaas soon la'aan buuba xaaraam ahaayee soonkana wuu ka sii daraya iyo midaan sidiisa xaaraam u ahayn laakiin laga fiican yahay maanto idin kaftan iyo ciyaar u inaad waddo oo arrintaadii oo dhan kaftan aad ka dhigto iyo ciyaar iyo taana wax fiican ma aha soonkaadii way daciifini waynaa ajirkiibay wax u dhibi ee waxaa fiican inta aad sooman tahay soonkaada inaad ilaalisee daaca ku ilaaliso weliba wa yaxrumu waxaa xaaraan ah siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood soomidooda waa xaaraam shan maalmood soomkooda waa xaaraam mana asaxayo alciidaani labada ciid ciidulfitri iyo ciiduladxaa soonkoodii asixi maayo iyo ayaamu tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiq loo yaqaanay ahalaaati saddexda ah ayaamutahriiqathalaaa ayaamu tashriiqa waxaa la yidhaahdaa ciidulfiriga ciida carafa saddexda maalmood ee ka dambayso oo qolada xajiday ay mino joogaan ee jabaraadka ay garanayaan saddexdaa maalmood in la sooma iyaduna xaaraam weeye mana ansaxayo ciidulfir iyo ciiduladaa soo maha iyo ayaamu tashriiq yowmu shaki waxaa la yidhaahdaa shacbaan ayaan ku soo jirnay shacbaan sidaan u usoo tirsanaynay soo socotay ee tiradeedina si dhabe ah ayaan ula soconay waa garanay maa caawa waa soddon shacbaan soddon buuxa waay hee mar hadday caawa sagaal iyo labaatan ay dhammaysay habeenkii soddonaad ee qoraxda dhacday hee habeenkan soddonaad waxaa dhici karaa inay ramadaan tahay oo sagaal iyo labaatan ay bishii ku dhammaatay ramadaanna uu bilowday iyo inay shacbaan tahay ee shacbaan ay soddon buuxinayn labadaba way dhici karta haddaba arrinku hadduu sidaa kelia yahay yowmu shaki ma ahay haddii aan bil la arag wax sheegana aan la arag maalinkaa shacbaanu ka tirsay war kale ma jiro ee waxaa yowmu shaki noqonaya maalinkaas ay suuroobi karto ramadaan inay tahay shacbaanna inay tahay labadaba ay suuroobi karto umbaa uu dadku waxay ku sheekaysanayaan bishii waa la arkay bishii ramadaan waa la arkay berri waay war bishii yaa arkay hal qofoo anaa arkay le lama hayo nin walba wuxuu le bishii waa la arkay xaggee laga sheegay wallaahi dadkoo sheegaya baan maqlihay anigo bishii waa la arkay baan maqlihay dee meel hebelaa laga sheegay iyo hebel baa arkay iyo haddii laleeyahy wax la garto waayo laakiin reer nairobi unbaa waxay isla dhexmarayaan bishii waa la arkay isnii telefon u dir warmaa bishii waa la war waa la arkaa laleeyahy lakiin cid aragti ma garanayo bal raadiya lama hayo aayo mushakiyaa la yidhahda maalinka inaan la soominaa fiican oo la afuro sidaa ayuu ujeedaa wayukrahu waxaa la nacayaa sowmu yowmi shaki maalinka shakiga soomkiisa waa la nacayaa ilaa an yuwaafiqa caadatan wuxuu u jeedaa ninka bishii shacbaan ayuu soo soomayeyba oo wuxuu soomaye maalina wuu soomaye maalina wuu afurayey siduu maalina u soomaye maalina uu afurayey maalinkii yowmu shakiga waxaa ku hagaagay maalinkuu soomi lahaa oo caada ahaan u soomi jiray de iyo sunnadii buu kaa iska soomaya waa u bannaan tahay sidaa ayuu ujeedaa ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqo caadatan lahu caada uu lahaa inuu waafaqo mooye wman waطica fii nahaari ramadaana caamida fi lfarji facalayhi اlqadaءu wallah aclam sal اllah wslm wbaarak cala